بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أدوات المسدر أدوات المسادر waxaynu halkan ku arki doonaa adawaadka loo yaqaano adawaat ulmasaadir oo cashirkan xidhiidhka uu la leeyahay cashirka kale waxa weeye almawsuul alxarfi baa la yidhaahdaa cashirkani waa almawsuul alxarfi boga afar afar iyo konton boga afar iyo konton ayaynu ka bilaaban doonaa biidn illaahi tacaala afar iyo konton bogga a markaynu ka bilaabanayno waxaa la odhanayaa almawsuul alxarfi baana la odhanaya almawsuulu mawsuulka alxarfiyu ee xarfigi ihi huwa isagu maxtaaja waa ka u baahda ilaa silatin silo faqad oo keliya siluunbuu u baahan yahay caa'id uma baahna wa cadaduhu tiradiisa mawsuulka xarfiga amarka la doonayo khamsatun waa shan erey wahya shantaasi an weeye ereyga an ah haddaynu aragno waana adawaatulmasder waana almawsuul alxarfi ereygan uu ku jiruu masder ka samaynaya masderkaasaa ama faacila ama naa'ibu faacila ama mafcuulun bihiya ama majruur de icraabtii ay noo imanaysa ayuu yeelanaya wahya an weeye wa anna weeye wa kay weeye wamaa wey walowey shantaa xaraf haddaad aragtiin adawaatulmaster baa la yidhaahdaa ereyga ay ku jiraan iyo jumlada ficilka ay ku jiraan ama jumlada ay ku jiraan ayay masder ka samaynayaan master imika maalan jelasa waa maxay macnaheegu haddaan jelasa idhaahdo jelasa wuu fadhiistay wey waa maadi yejlisuna waa maxay hadduu fadhiyaa wey laakiin haddaan an yejlisa idhahda ka waran an yejlisa waana mudaaric can buu wataa sow maaha kolkaa fadhiisi baan odhanaya sidii masterku fadhiisi uu ahaan jiray an yejlisa fadhiisi kolkaa masterkan yejlis uu fadhiisanayaaba ahayd maxaan fadhiisi uu ugu magacaabay masterkaa maxaan ugu magacaabay antanaa masderiyeah almawsuulu mawsuulka alxarfiyu xarfiga ihi huwa isagu maxtaaja waa ka u baahda ilaa silatin silo faqad oo keliya wa cadaduhu tiradiisuna khamsatun waa shan wa hiya shantaasi an weeyaan wa anna weeyaan wa key weeyaan wa maa weeyaan wa low weeyaan yajmacuhaa waxaa kulminaya qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa muxuu gabayaagii yidhi وهكا حروفا بالمسادير أولا وذكري لها خمسان أصح كما رووا وها هي أن بالفاتح أنا مشددا وزيدا عليها كي فخذها وما ولوا وهاك واحد قادتا xuruufan xuruuf qaado xuruufta oo awalad shiishay ama dhalaalisay bilmasaadiri masaadir dhalaalisay wadikrii sheegidayda lahaa xuruufta aan sheego khamsan shannimo aan ku sheego asaxu isagaa sixa badan kamaa rawow siday wariyeen xuruufta xuruufulmasaadirku ama alxarfu lmawsuul ama almawsuul alxarfi inay shan yihiin baa saxiixa wahaa baraaruga hiya iyadu an weeyaan bilfatxi fadxa isagoo ku sugan oo an nuunka lama fadxinayo hamsaha la fadxinayaa anna weeyaan mushadadan isagoo la shadayo wasiida calayha waxaa lagu siyaadiyey key ereyga key a ayaa lagu siyaadiyey fakhudhaa qaado wamaa lafdiga maa a lagu siyaadiyey walowna waa lagu siyaadiyey shantaa xaraf baa la yidhaahdaa almawsuul alxarfi ama alxuruuf almasaadir ama adawaat almasaadir kownu xuruufulmasderi xuruufulmasderka ahaanteeda khamsatan ay ahaataa huwa isagaa asaxulaqwaali aqwaasha ugu sixa badan wazaada bacduhum culimada qaar baa ku ziyaadiyey saadisan mid lixaad wahwa lafdatu ladii waa lafdiga alladii fii bacdi axwaalihaa xaaladaheega mid ka mida ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeye wakhultum waxaad isku tuurteen kaladii khaaduu isku tuuridoodii oo kale kaladii khaaduu ay ka khawdihim baad odhanaysaa amaa an lafdiga an ah fahyatanqasimu waxay anta u qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin ismiyatun an ismiye ah wa xarfiyatun iyo an xarfiye ah falismiyatu ismiyadu hiya damiirulmutakalimi waa damiirka damiirulmutakalimka ah milu qowlihim hadalkoogoo kaleba weeyi ay yidhaahdeen an facaltu anigaa sameeyey ereygaa an ihi anabay ka taagan tahay an facaltu anigaa sameeyey bisukuuni nuuni nuunkaa la sikuuninayaayo la reebaya wahaadaakani huwa madhabu bacdi alcarab carabta qaarkood madhabkooga weeyaan wa bacduhum qaarkoodna yaquuluhaa wuu ku qowlaya bifatxi nuuni nuunka fadxihiisa lagu biduuni alifin alif la'aantii isagoo ah waslan xilliga la silaynayo wa zaada alifan buu ku ziyaadiyey waqfan marka la waqfiyayo anaabuu odhanaya wa miluhaa waxaa lamida anta baa lamida fii qowli jumhuur qowlka jumhuurta ereyga anta ah waxa damiirkii waa an uun taduna waa xarfulkhiaab haddaba ereygii ismigii an oo ismiya waa anta oo kale ilntadu waa xarfulkhiaabe lianna taaa tadu xarfu khiaabin waa xarfu khiaab baa la odhanaya ama an alxarfiya anta ismiyada halkaasa kaga soo baxnay oo laba jeer anta ismiyada laga soo qaadan karaa inaad an facaltu tidhaahdo an facaltudaasi ana facaltu bay ka dhigan tahay iyo inaad anta tidhaahdo ta'du waa xarfulkhiaab ama an alxarfiya anta xarfiyadiihi fahya tanqasimu waxay u qaybsami ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood weeye antu markay xaraf tahay o an takuuna masderiyatan inay masderiyo tahay masderiyo anti inay masderiyo tahay waa naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kale waid qaala muusaa muuse markuu yidhi liqowmihi tolkii uu ku yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amraya an tadbaxuu inaad gowracdeen baqaratan neef lo'ah haddaba an tadbaxuu baqaratan marka aan doonayno antaasi waa masderiyo oo an tadbaxuu baqaratan masder ay dhalaalinaysa ayaa jira ina allaha ya'murukum ilaahay wuxuu idin amrayaa dabxa baqaratikum dabxa albaqara inaad loodagooda looda inaad gowracdiin laba an takuuna mukhafafatan waa inay tahay haddaba halkaa waxaa masderiyadu waata ficilka nasbiso oo dhan masderiya la odhan an kastoo ficil mudaaric nasbisa haddaad aragto masderiya la yidhaha ficilkan ay nasbisay bay masder u bedelaysaa laba an takuuna waa inay tahay antu mukhafafatan min ahaqiila mukhafafatan min ahaqiila waxa weeye anna ma garanaysa ereygii anna ahaa ayaa labada nuunood ka fadxiisan la xadfayaa kii reebnaabaa soo hadhayoo an bay noqonaysaa ficilka mudaaric ma nasbisa markaa waana xarafoo ismi iyo khabar bay ay qaadataa siday annadu ismi iyo khabar u qaadan jirtay laba an takuuna waa inay tahay mukhafafatan mid la fudaydiyey oo min ahaqiilati haqiiladii ka socota wahiya alwaaqicatu waata dhacaysa bacda ficli yaqiinin ficil yaqiin ah ayay daba dhacdaa mukhafafada waxaa lagu gartaa calimo ayaa ka horaysa ama wax la macno ah ow amase maa nuzila mid la dejiyey mansilatahu yaqiinta meeshiisii ow dannin ama danni iyo male ayay daba dhacdaa waa milu qowlihi tacaala alle qowlkiisa kale afalaa yarawna miyayna ogeyn alaa yarjicu eegeg afaeeg anlaa yarjicuda ma haysin waa an iyo laa an iyo laa haddaba antaasi maxay yarjicuda u nasbin weyday ilan yarjicu waata godane antani ma aha tii wax nasbin jirtay e laadan udhaxaysaa dhibaato male oo antu iyadoo ilaa udhaxaysay ficilka ka dambaysa nasbisa sida lialaa yaclama oo kale lialaa yaclama yaclama eeg antaa nasbisay laana way udhaxaysaa laadu dhibaato male hadday udhaxayso laakiin waxaa lagu leeyahay antan alaa yarjicu ku jirtaa ma aha tii masderiyad ahaydee ficilka nisbin jirtay waa mukhafafa min ahaqiila oo ismi iyo khabar bay u baahan tahay waxayna daba dhacday yaqiin oo afalaa yarowna miyayna ogeyn wey ogiduna de waa yaqiin afalaa yarawna war miyayna ogeyn alaa yarjicu ilayhim inuuna soo celinaynin qowlan qowl inuuna u soo celinaynin walaa ymliku lahum inuuna hamilkisnayn daran dhib walaa nafcan iyo nafci toona wa ka qowlishaaciri gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye iyadoo male daba dhacaysa zacma alfarasda qu sayaqtulu mirbacan abshir bituuli salaamatin ya mirbacu zacama wuxuu maleeyey alfarasdaqu wejikoosh lagu xumaleeyey ansa yaqtulu inuu dili doono mirbaca ninka mirbac layidhaha inuu dili doono abshir bishaarayso biduuli salaamati nabadgelyo dheer ku bishaarayso yaa mirbacu mirbacow war mirbacow nabadgelyo dheer ku bishaarayso zacama wuxuu maleeyey alfarasdaqu wejikoosh an sayaqtulu inuu dili doono mirbacan mirbac inuu dili doono abshir bishaarayso bituuli salaamati nabadgelyo dheer ku bishaarayso yaa mirbacu mirbacow an sayaqtulu sow maaha antani maxay sayaqtuludan u nasbin weyday baa lagu odhan karaa war antani maaha nasderiye iyo tii ficilka nasbin jirtaye waa mukhafafa min ahaqiila kolka waxaa weeye anna ayay ka timidoo hadda malay daba dhacday zacamadaasaa wuu maleeyey anta saddexaad an takuuna mufasira waa inay tahay mufasiro mufasira waa bimanzilati ay mufasire ay oo kale meeshiisa taala waa naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kale fa awxaynaa ilayhi waxaanu u waxyoonnay waa nuux an isnac samayso alfulka dooni biacyuninaa indhahayaga ku samayso dooni anisnac eeg anisnac antaasi waa ey oo kale waa mufasira baa la yidhahdaa eeg ma nasbiso ficilka oo masderiyadii maaha mukhafafadiina maaha mufasira la yidhahdo ey bay ka dhigan tahay marka fa owxaynaa ilayh laydhi waanu waxyoonay talow maxaa la waxyooday waxa la waxyooday laftiisu waa waxa anta ka dambeeya fa owxaynaa ilayhi waanu waxyoonnay shayga aanu waxyoonnay laftiisuna waxa weeye anisnacil fulka dooni samayso biacyunina indhahayaga ku samayso khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkuufiyiina kuufiyiinta liannahum kuufiyiintu ankaruu way inkireen almufasirata mufasiradu ma jirtabay kuufiyiintu qabaan shuruud bay leedahay mufasiradu ilaa shan shardiya shuruudu an almufasira anta mufasirada ah shuruuddeedii baynu halkan ku maraynaa shardiga koobaad axaduhaa shuruudda mid ka midihi an tusbaqa waa in lagala hormaro bijumlatin jumlo waa in lagala hormaro eeg antu markay mufasiro tahay waa inuuna mufrad ka horrayne waa inay jumla ka horrayso sida fa owxaynaa ilayhi jumlay ahaydee falidaalika sidaa darteed ullida waa lagu gef xugmiyey man jacala ninka ka dhigay min almufasirati mufasiro qowluhu tacaala ilaahay qowlkii ilaahay muxuu yidhi wa aakhiru dacwaahum baaqooga iyo ducadooda ka ugu dambeeya waa an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin antaa ragga qaar baa mooday inay antaasi mufasiro tahay mufasiro ma aha waayo jumlaan ka horraynoo aakhiru dacwaahum waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi uun mufrad bay isleefay xukmilmufrad bay qabaan aakhiru dacwaahum maadaamaayna jumlo ahayn lama odhanayo waa muasiro لأنa maa qabla an an waxaa ka horeeya mufradun waa mufrad walaysa bijumlatin jumlase ma aha shardiga koobaad anta mufasirada waa inay jumla ka horayso aثaani shardiga labaad an tata'ahara canhaa waa inay ka gadaal marto jumlatun jumla waa inay ka gadaal marto anta mufasiradaa waa inay jumla ka dambayso falaa yajuusu ma bannaana an taquula inaad tidhaahdo dakartu waxaan sheegay casjudan casjud an dahaban dahab inuu yahay antaasi waa mufasiro oo asjudku waa dahabka magac uu leeyahay dahabna waa dahabkii caadigaa ah. labada erey baan isku fasirayaa inaad tidhaa antanina waa mufasira ma banaana waayo waxaa diiday waxawey anta mufasiradaa ah waa inay jumla ka horayso jumlana ka dambayso an dahaban markaan idhaa anti maxaa ka dambeeya dahaban mufradaa ka dambeeya kolka waxaa lagaa rabay inay jumlana ka horreysa jumlana ka dambayso shardiga koobaad waa inay jumla ka horreysa aynu nidhi shardiga dambana waa inay jumla ka dambaysa baynu nidhi haddaba ma odhan kartid dakartu casudan an dahaban waayo antii buu mufrad ka dambeeya waa licadami ljumlati jumladii ayaan jirin allatii jumlada oo bacdahaa ka dambaynaysay lianna dahaban lafdiga dahabanihi mufradun mufradba weeyaan ahaali shardiga saddexaad an takuuna waa inay tahay fi ljumlai jumlada asaabiqati horaysa macna alqowli qowl macnihii jumlada anta ka horaysa waa inaan qowl macnihiisii ka garanayno macno qowl waa inaan ka dhexelayno jumlada xagga hore waa inay jumla ka horaysa soo maynaan odhan bimacnaa qulnaa oo kale waa inaan ka dhadhansanayno markaan leeyahay haddaba fa awxaynaa ilayhi markuu ilaahay yidhi fa awxaynaa waa maxay macnaheedu qulnaa ilayhi bay la macno tahay kolka aaalika saddexaad an takuuna waa inay tahay fi ljumlai saabiqa jumlada hore macna alqowli qowl macnihii waa inuu yahay lidaa sidaa darteed qullita waa lagu gaf xugmiyey azamakshariyu zamakhshari fii jaclihi markuu ka dhigay mufasiratan markuu ka dhigay qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa wa awxaa rabbuka rabbigaa ayaa waxyooday ila naxli shinnida u waxyooday an itakhidii samayso min aljibaali buuraha buyuutan guryo ka samayso mufasiro ayuu ka dhigay waayo dee waxaa lagu leeyahay macna alqowlkii ayaan ku jirinoo meesha oolin lianna aljumlata jumlada allatii jumlada qablahaa ka horaysa laysat fiiha ma aha macna alqowl wawxaa rabuka ila naxli an itakidi eg ila naxli baa ka horaysa sidaad arkaysid araabic shardiga afraad alaa yakuuna yuuna noqonin fi ljumlati jumlada asaabiqati ka horaysa axrufulqowli qowl xuruuftii yayna ku jirin falaa yuqaalu lama odhan karo qultu lahu waxaan ku idhi anifcal sidaa samee oo maxaa diiday hadda antaas inay mufasiro noqoto qultu macnihii xuruuftii qowl baa ka dhex muuqata waa likownijumlati jumlada ahaanteeda asaabiqati ee horaysa mushtamilatan mid koobsatay axruf alqowl qowl xuruuftii alkhaamisu ka shanaadna alaa yadkhula calayha yuuna gelin xarfu jarin xaraf jaar yuuna gelin falaa yuqaalu aydane lama odhan karo katabtu ilayhi waxaan u qoray bian ifcal sidaa samee katabtu ilayhi waxaan u qoray bian ifcal sidaa samee waa lidukhuuli xarfiljar xaraf jaar ayaa galay calayhi dushiisa galay shardiga afraad halkaa waxaan kaga soo baxnay shardigii shanaad shantaa shardi ayay leedahay anta mufasirada la yidhaahdaa anta waxaynu u qaybinay afar qaybood qaybteedii dambe ayaa tan ah anta afar qaybood ayaynu u qaybinay qaybteedii dambe ayaa tana sidaynu arkayno qaybteedii dambe tanay noqonaysaa eh, waa qaybtii afraad an takuuna waa inay tahay zaa'idatan zaa'ido waa inay tahay walahaa waxaa u sugnaaday arbacatu mawaadica afar meelood waa zaa'idadu afar meelood ayay dhacdaa almowdicu lawal meesha koobaad ama mowdica koobaad wahwal akaru isaga ayaana badane an taqaca waa inay zaa'idadu dhacdo bacda lamaa lamaa waa inay daba dhacdo lamaada alxiiniyati bimacnaa xiin ah naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye falamaa an jaaa markuu yimid albashiiru bishaareeyuhu alqaahu wuxuu ku tuuray calaa wejhihi wejigiisa ayuu ku soo tuuray waxaan doonaynaa falamaa an jaa an haddaad aragto lamaa daba dhacday zaa'idaa la yidhaahdaa mowdica labaad ee zaa'idadu ay dhacdo almowdicu haani mowdica labaad an taqaca waa inay dhacdo anta zaa'idadiihi bayna low low iyo wa ficliqasami ficlulqasamka dhexdooda ka qowlishaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye fauqsimu fauqsimu an lawiil taqaynaa wa antumu lakaana lakum yowmun min ashaari mudlimuun fauqsimu waan dhaartay an low iltaqaynaa haddaanu kulanno annaga iyo wa antum idinku lakaana lakum waxaa idiin sugnaanaya yowmun maalin mina shari shar aawadii mudlimun la madow haddaan dagaal iskaga hornimaad annaga iyo idinku habeen baa idiin soo geli ama maalintiinu habeen bay isku bedeli waxaan doonaynaa fa uqsimu an low iltaqayna antaasi waa zaa'ido maxaan ku garanay inay zaa'ido tahay waxay kala dhex dhacday ficlulqasamka oo uqsimu ah iyo low ayay kala dhex dhacday almowdic aali meesha saddexaad wa huwa naadiru naadir weeyaane an taqaca waa inay dhacdo baynalkaafi kaafka iyo wa makhfuudihaa ka ay khafdinayso ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaba weeye wayowman tuwaafina biwajhin muqasamiin kaandabyatin tacduu ilaa waaliqi salmi wayowman maalin tuwaafiina tayari waxay noogu timaadaa biwejhin weji bay noola timaadaa muqasamin aad loo qurxiyey oo la dhalaaliyey kaandabyatin ka dabyatin deeraabad moodaa tayar qoordheerida deeraabad moodaa kaandabyatin waa ka dabyatin haddaba halkaa maxaa zaa'ida kaafku waa xaraf jaar dabyaduna waa ismi majruur ah maxaa zaa'ida anta dhexda ku jirta ayaa zaa'ida ka dabyatin antaasi waa zaa'ida ilin kaafkii iyo ismigii majruurka ahaa bay kala dhex gashaye wa yowman maalintu waafiina waxay nagu soo qaabishaa biwejhin weji bay nagu soo muqasamin la dhalaaliyey kaan dabyatin ka dabyatin deera moodaa tacduu laacaysa ilaa waariqi salami sarmaanta caleenteeda waa calaa qowli man jara dabyatan ereyga dabyaa qowlka jiray gabayga riwaayooyin badan baa ku soo arooraye riwaayadda jiraysa ayaynu u jeegnaa almowdicu raabic booska afraad an taqaca waa inay dhacdo anta zaa'idadiihi bacda idaa idaa waa inay daba dhacdo ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye wuxuu yidhi فأمهى له حتى إذا آن كأنه معاطي يد في اللوجة الماء غامرون فأمهله وأكاديي حتى إذا أن كأنه إلا ينقض معاadي yadi mid gacanta ka fidinaya fii lujati اlmaa'i biyo mawjadood haamir oo welibana wax qarinaya biyo mawjadaynaya oo wax qarinaya ulaayu noqdo nin gacanta kasoo dhex taagaya oo kale faamhalahu xataa idaaan antaasi waa zaaida ilayn idaabay daba dhacdaye anta idaa daba dhacda ayaa zaa'ida haddaba culima anta zaa'idadihii afartaa meelood ayay dhacdaa afartaa meelood an zaaidihii ayay dhacdaa waa bacda lamaa waa marka koobaad waa bacda sidaynu garanayno bayna low wa ficli lqasam waa marka labaad waxa weeye kaafka iyo ismiga majruurka ah dhexdooda waa marka saddexaad waa idaada waa marka afraad wa amaa an kelmadda an ah eeg waammaa an kelmadda ana halkaasi an ma aha waammaa anna weeyi nuunkaasi waa shadnaa waammaa anna nuunku mana reebnayn wuuna fadxisan yahay waammaa anna kelmadda annaa fahiya calaa qismayni labay u qaybsani annadu labay u qaybsantaa an takuuna waa inay tahay xarfa tawkiidin xarfu tawkiid tansibu nasbinaysa alisma ismiga wa tarfacu lkhabara khabarkana rafcinaysa tansibu lisma wa tarfacu lkhabara waa xarfu tawkiidoo xarfu tawkiidkaasi waa tansibu isma wa tarfacu lkhabara wahiya iyadu almasderiyatu waata masderiyada ah een hadda doonayno masderiyadeennan weeyaan sida aan dareemayno masderiyaynu odhanayna markaa wa miaaluhaa qowluhu tacaala alle qowlkii weeyi qul waxaad tidhaahdaa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annahu shanigu inuu yahay istamaca nafarun guruubbaa dhegaystay min aljini jin annahu istamaca nafarun min aljini intaasoo dhan ayaa mster laga dhalaalinaya oo naaibu faacila qul waxaa tiraa uxiya ilaya waxa la ii waxyooday istimaacu nafarin min aljini istimaacu nafarin istimaacaasaa naaibu faacilkii uxiyo noqonaya markaa macnaha labaadee annadu ku timaado an takuuna litiraji waa inay rajo u timaad ka lacallo oo kale ah ka qowli bacdiilcarab carab qowlkoodoo kaleba weeyi iti ila suuqi suuqa tag iti kaala ila suuqi suuqa annaka waxaa laguu rajaynayaa tashtari lanaa inaad inoo soo iibiso shayan annaka tashtari lanaa shayan wa ka man fataxa cidda fadxisay qiradooda hamsata anna hamsaha anna fii qowlihi tacaala wamaa yushciruku maxaa idin dareensiiyey annaha waxaa la rajaynayaa idaa jaaat markay timaaddo laa yuminuun inayna rumaynaynin annaha idaa jaaat laa yuminuun halkaa annadii masderiyada ahayd labadaa qaybood ayay noqotay waana masderiyo masderkaasina dee ama naa'ibu faacil ha noqdo ama wax kale ha noqdo wa amaa kay kelmadda key ah fahiya kaydu fi luqati alcarabiya luqadda carbeed marka aan doonayno wa amaa kay kelmadda key ah fahiya kaydu fi luqati luqada calaa aqsaamin qaybay noqon kayduna saddex bay u qaybsami luqadda an takuuna waa inay tahay ta koobaad masderiyatan masderiyo naxwu qowlihi tacaala oo kale weeye likay laa ta'sow inaydaan warwarin calaa maa faatakum wixii idinka tegay inaydaan ka warwarin likaylaa kaydani waa masderiy waana tii ficilka nasbin jirto taase waa afcaal khamsa xadfunuun baa lagu nasbiyey wa ka qowli camriidiya camriidiga qowlkiisoo kaleba weeye kayafhamu macaaniya alqur'aani wa sunnati daqiiqati اlmacaani kayafhamu fahan dartii macaaniya alqur'aani qur'aanka macnihiisa ay fahmaan ee kayafhamu fahan baad odhan ilan fahan baa masderiya kaydana masderiya kayafhamu fahan dartii macaaniya alqur'aani qur'aanka macnihiisa ay fahmaan iyo wa sunnati sunnihi adaqiiqati اlmacaani macaanidiisu ay qarsoonayd taasi waa masderiyo ficilkana way nasbisaa erigana masder bay ka dhigtaa ta kaydu an takuuna waa inay tahay isman ismi mukhtasaran la gaabiyey min kayfa laga gaabi kayfa unbal fada ka jar kayfo oo dee xaal ahayd ama haw oo kale ahayd unbaa fada laga jaraya ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi wuxuu yidhi kay tajnaxuuna ilaa silmiin wamaa uiraan qatlaakumu walada alhayjaai taadarimu kay tajnaxuuna waa kayfa tajnaxuuna iyadu masderiye maaha markaa kay tajnaxuuna kayfa tajnaxuuna sideed ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis sideed ugu leexanaysiin wamaa u'irad loomaba soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayey waladalhayjaa'i dagaalka ololkiisiina tadarimu halkanuu ka ololayaa waxaan doonaynaa kay tajnaxuuna kay tajnaxuuna markaan eego kaydani waa kayfo oo fadii laga jaray maaha iyadu masdariyo araada wuxuu doonayey gabayaagu an yaquula inuu yidhah kayfa tajnaxuuna uma xadafa alfa uma xadafa wuxuu xadfay alfaaa fada ayuu xadfay walaysa maaha xadfulfaai fadoo la xadfaa fii haadaa kanun faqad oo keliya eeg uma xadafa alfaaa bay ahayd halkaa waxaan xarakada waa khaladnay la socda uma xadfu lfaai baa qoran uma xadfu lfaai halkaa maxaa qoran uma xadfuاlfaai soo maa uma xadafa alfaaa baa la doonayay uma xadafa alfaaa fadii ayuu xadfay walaysa xadfulfaai fada xadafkeegu ma aha fii haadaa kanun faqad oo keliya bal xakaa bacduhum qaar baa xikaayooday saw afcalugu waan samayn doonaa saw afcalu waan samayn doonaa araada wuxuu doonayaa an yaquula inuu idhaha sawfa afcalu oo fadii buu jaray kayda saddexaad waa xarfuljar xarfuljar weeye an takuuna waa inay tay kayda saddexaad bimansilati laami tacliil laamu tacliil oo kale macnan macnaha iyo wa camalan shaqadaba wahiyo daakhilatu waa tagelaysa calaa maa alistifaamiya maada istifaamiyada ah miaaluhaa tusaalaheegu qowluhum weeyaan fi su'aal ay yidhahdeen can ilcila markay cilada isweydiinayeen kaymah bay yidh kaymah waa bimacnaa lima wa calaa maa maabay gashaa almasderiyati ee masderiyada ah milu qowli shaaciri gabayaaga kale qowlkiisoo kaleba weeyi gabayaaga kale muxuu yidhi إda أnta lm تنfع fdurun faإnama yurajى الfatى kayma yaduru waynfacu إidaa anta adigu lam tanfac haddaad waxba anfici weydo fadurun dhibuun fainamaa yurajaa waxaa loo rajeeyaa alfataa inanka kaymaa yaduru si uu wax u dhibo wayanfacu si uu wax u anfaco kaymaa yadurudaasaan doonaynaa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta wuxuu soo egaanaya halkaa ayuu inoogu egaanayaa barta ayuu inoogu joogi doonaa biidn اllaahi tacaala wallahu tacaala aclى waclam